soo buri mayso alijaaratu kiradii ma burayso bimowti axadi lmutacaaqideyni labadii wax kala caqdistay ee wax kala guntaday midkood dhimashadiisa kuma burto wa tabdulu waxayse ku buraysaa bitarafi lcayni almustaajarati cayntii la lakala kiraystay dhimashadeeda ayay ku buraysaa waxau sheekhu halkan inoogu tilmaamayaa inay ijaaradu tahay cuquudda ilaa laasimu darafayn labada dhinacba ta ka laasimta ee aan midkoodna ka bixi karin ilaa ay muddadu dhammaanayso sidaa daraaddeed baa sheekh wuxuu leeyay walaa tabdulu lijaaratu bimowti axadi almutacaaqidayn labadii ruuxee caqdiga iyo heshiiskaa kirada kala galay ee muddada qabsaday ama kiradii haysa siiyaan ama wakhti kaleba oo dambaba ha la ysu qabtee midkood geeridiisa kuma burayso hadduu midahaantood geeriyoodo kii wax kireeyey ama kii kiraystay hadduu geeriyoodo waarigiisii kii dhexlayey ayuunbaa maqaamkiisii iyo halkiisii soo taagaya oo ma burayso waa tabdulu bitalafi alcayni almustaajara laakiin cayntii la kala kiraystay haddii ay dhimato ijaaradii way buraysaa masalan aqal baa la kala kiraysto aqalkii baa dumay wixii gaadhi baa la kala kiraysto baa dee qallibomo meeshaba ka baxay neef xoolaa buu hayo neefkii baa dhintay marka ay sidaasi dhacday ee shaygii la kala kiraystay uu dhinto ijaaradii way buraysaa buriddaasina waxa weeye muddada mustaqbalkaee soo socotae tii maadiyad ahayd ee tagtay ma burayso <clears throat> masalan haddii iyadoo sanadkii la kala kiraystay ay shan bilood tageen lix bilood tageen ay cayntii dhimato waxay noqonaysaa un lixdaa horena kiradeedii in la kala qaato lixda dambena in kiradeedii aan la kala qaadanin oo haddii kirada la wada qadimayna waa in lixda dambe la soo celiyaa haddii aan la kala qaadanin ninka lixda hore ayuunbaa lagu leeyay laakiin masalan waxyaalahan ka qaxa iyo waxyaalaha caynkaasa masalan laga qaxo oo kale iyo kuwa waxaa la yidhaha iyagu acdaar baa la yidhaahdaayo qofku haddii uu masalan markii waxa cudurdaarkaasi yimi haddii uu qofkii lahaa furihiisii ku celiyu yihi shaygaagii wakaasa iga celi kiradii way ka joogsanaysaa haddii kale oo uu qofkii sidii iskagala tago sidaasay ku dhammaanaysaa kiradiisa walaa damaana cala alajiiri ninka ajiirkaa magdhow laguma laha ilaa bicudwaanin gaboodfal mooyaane dhinac kale wuxuu inooga tilmaamayaa ninkan musta'jirka ah ee wax kiraystay yaddiisu waa yaddu ammaano waxaa laga kireeyey gacankuhayntiisu waa gacankuhayn ammaano markaa ma magdhabayo shaygii ilaa gaboodfal mooyaane shaygii laga kireeyey hadduu isagu gaboodfal ku sameeyo oo uu sidaa ku waxyeeloobo waa laga magdhabayaa laakiin isagoon gaboodfal xaggiisa iyo xadgudubtoona aanu kaga imanin shaygii laga kireeyey uu wax noqdo laguma laha walaa damaana cala alajiiri ilaa bicudwaanin gaboodfal ayuun ku magdhabaya faslun fi ljucaalati waxaa jucaalada la yidhaha ayuu fasel yahay markaa jucaalo waxaa la yidhaha iltizaamu muطlaqi tasarufi ciwadan macluuman lishaksin mucayana wagayri mucayinin calaa camalin macluumin majhuul waxaa weeye jucaalada waxay soomaalidu baadifada tiraa weeye qof baa wuxuu isa saarayaa wax adduunyaahoo macluumahoo la yaqaano waxaanu markaa adduunyaha isu saarayaa cidda u soo qabata shaqo marka qofka uu xil saaraya adduunka isu saarayana macluum buu noqon karaayo hebel buu noqon karaa kayr mucayanna wuu noqon karaayo qofka waxaa ay soo qabtaa camalkaa la qabanayana dee mid macluumo la isla wadaagayna uu noqon karaa mid majhuulana waa uu noqon karaa waxaase laga maarmaanahun inuu ciwadka iyo waxaa qofka la siinaya uu yahay mid macluum oo la isla wada garanayo markaa siiqada waxaan leeyahay arkaanta baabkani waxa weeye caaqid oo ay ka soo baxayaan markaa kaa jaacilka iyo kaa majcuulowga kaa wax yeelaya kaa loo yeelayo waa caaqid iyo siiqada iyo camalkaa iyo ciwadkaa la siinayo qofkii intaasay arkaantiisu noqonaysa waljacaalatu ama waljucaalatu jaa'izatu waa mid bannaan wa huwa waxa weeye an yashrada inuu shardiyo fii raddi baalatii baadidiisa soo celinteeda ciwadan bedel macluuman la yaqaano faidaa raddahaa markuu soo celiyo raadun mid soo celiya istaxaqa wux mudan daalika ka alciwada bedelka almashruuda ee la shardiyey ayuu mudanayaa waxau sheekhu leeyahay jucaalo waa mid bannaan baabkaa jucaalada la yidhaha ama baadifadaas waa mid bannaan muxuu yahay haddaba wuxuu yahay buu leeyahay an yashrida qofka shardinaya fii raddi daalatii baadidiisii shaygii baadida ahaa ee qofkaa ka maqnaa ama shay uu waayey ama shay uu doonayey soo celintiisa ayaa ciwadan macluuman buu shardinayaa wax bedel la yaqaanuu leeya qofka waxaa ii soo celiya qofka baabuurkaygii lumay qofka neefkaygii xoolaahaya lumay qofka wixii lacaga caynkaasoo iga luntay qofka shandad caynkaas baasaboor iga lumay waxaa liyaariyo waxaasoo dhan ayuu leeya qofka ii soo celiya ama hebelow haddaad ii soo celiso waxaas ayaan ku siinayaa waxaas ayaan ku siinayaa ee macluuman bedel la yaqaano oo macluumo la isloog yahay macnaa waxaan la ogolayn sida imika inagu idaacadaha aynu ka maqallo ee qofka soo celiyana waa la wanaajin doonaa ama wuxuu ku farxa ayaa la siin doonaa ma bannaana waayo isqabsi baa ka imanaya waxaa laga yaaba wuxuu inuu wax weyn yahay kan wax loo soo celiyay mid iska bakaylow yahay kan kale wax soo helay lafdiisii mid han weyn yahay dabeetana isqabsi baa meeshii ka imanaya si aan isqabsi u imanin qofku wixiisu ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan wuxuu bixinaya ama ha yarada ama haweedada waa inuu idhaa waxaas ayaan bixinaya o idaacadda ka sheega hadduu idaacadda kasii daynayo ciwadan macluuman haddii laakiin majhuul uu noqdo oo masalan waa la hagaajin doonaa unay noqoto hadduu hagaajiska wixii loo dhiibay haddii ay ku heshiiyaan wixii qaata hagaagsan hadday isqabsadaan uu yidhahdo ma aqbalayo waxan maxaa la yeelayaa horta caqdigaasi ma ansixin laakiin waxaa la leeyahay qofkan unbaa leegaya ujratu masaalkiisa la eegaya war waxaan imise cishaad raadinaysa intaas soo oo halkeed u martay halkaasaan marow miyii baan ka dhaadhaco meelheblaayaan tegi oo masalan ninka loo diray ee maanta loo kiraystee la yidhahdo hebelow halkaa waxaa ka soo qaadoo labadaa cisho iyo saddexdaa cisho soo qabo maxaa mushqaayad ahaan loo siiyaa intaasaa mushqaa intii baa loo dhayaa si markaa la isqabsado haddii la kala qaatay wixii majhuulka ahaana waa iska wanaagsan waan yashrada fii raddi daalatihi waa inuu ciwadan macluuman u shardiyaa faidaa raddahaa markuu soo celiyey raad mid soo mid baa soo celiyey raad mid soo celiyey ayaa soo celiyey istaxaqa wuxuu mudanayaa kaa soo celiyey daalika ka alciwada ciwadkaas ayuu mudanayaa bedelka almashruuda ee la shardiyey ee la yidhi qofka soo celiya isaga ayaa leh hadday xataa kooxi soo celiso way wada mudanayaan waxaana loo daliishadaa baabkan koox asxaabtii rasuulka ka mid a ah sala allahu alay slam ayaa safar bay ku jireen dabeedna qolay u yimaadeen waxa waadna martigeliya way marti gelin waayeen dabe dayar kadib baa waxaa dhacday in qoladii martigelinta bixin weyday in odaygoodii la qaniinay dabeedna way u yimaadeenoo waxay yidhaahdeen waarniyo ninkii odayga habaana laga qaniinaye wax inna dawaama noo garanaysaan haayo waanu ku akrinaynaa bay yidhahdeen qur-aankaasaanu ku akrinayna ilaahay baa shaafinaye laakiin dee waa taanaqadiseenoo annaguna mushaqaayeed la-aan ma aqbalayno wax la heshiiyeba qadiic min alhanam koox adhiga ayaa lagu heshiiyey dabeedna faatixada ayuu ku akriyay abu saciid alkhudri ninkii ilaahay waa shaafiyey oo sidii wax laga furay dabar oo kale ayuu ninkii u booday dabeedna waxoogay gaadhiga ahaaba iska soo dareersadeen arrinkiibay haddana isu qabteen war bal waxaanaynu qaadanay inay xalaal tahay inay xaaraan tahay dee aan iska obsanno rasuulka ayay isula tegeen rasuulku wuxu inna xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab allah war wax ajri laga qaatay kitaabka ilaahay baa ugu wanaagsane waar inoo qaybiyo anigana wax iga siiye buun halkaas ayay u daliishadeen faslun fi lmusaaracati waalmukhaabara fasalkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu musaaraco iyo mukhaabaro musaaraco waxaa la yidhaahdaa nin dhul beereed leh ayaa dhulkiisii nin u dhiibaya si uu u beero waxa ka soo baxayana shuraako ay ku noqdaanoo ay kala qaybsadaan marka shinidu ay ninkan waxaan lagu gurayaa ee badriga ama shinnigu ay ninka maaligiah uu leeyahay waxa la musaaracu sidaa cagsigeed haddii qofkii dhulkii loo dhiibo la yidhaahdo beer waxa ka soo baxana aan wada yeelanno laakiin adiga abuurka iyo shinnidan lagu ridayo adigaa keenaya niyo u shaqaynayaa taana waxaa la yidhaha mukhaabara ayaa la yidhaahdaa markaa sheekhu wuxuu uhi waidaa dafaca markuu dhibo ilaa rajulin nin buu dhibay ardan dhul liyasracahaa si uu u beero wa sharada lahu waxaan u shardiyey juz-an macluuman wax la yaqaano min sarcihaa ka mida ah, lam yajuz ma banaana wain akraahu iyaha hadduu bidhabin oo fidatin kaga kareeyo aw sharada lahu طacaaman macluuman ama طacaam kale uu shardiyo oo fii dimatihi ajaaza waa bannaan yahay waxau sheekhu leeyahay hadduu u dhiibo ninkii maaligii xoolaa lahaa ayaa ilaa rajulin nin wuxuu u dhiibay ardan iyo yasracaha dhul buu u dhiibay si uu u beero washarada low jiza macluuma min zarciha wuxuu ihi wixii ka soo baxana saddex meeloodoo meel baad lee laba meeloodoo meel baad leedahay buuri lam yejuz taasi ma bannaana oo haddii abuurka uu maaligu keenana musaaraca la yidhahdaa haddii abuurkan iyo shinigan lagu gurayo uu caamilku keenana waxaa la yidhaahdaa mukhaabaro xadiidu muslim warinaya ana rasuullahi nahaa cani lmusaaraca waxa uu nahiyey waxa musaaracada la yidhaahdo xadiid kaloo bukhaari iyo muslim ay wariyeen ana nebiya nahaa cani lmukhaabara waxaa mukhabarada la yidhaahdo ayuu nahiyey waxaa laga yaabaa dee wixii inaan meeshii waxbaba ka soo bixin ninkii uun meeshaa uu ku hawloobo wain akraahu iyaahaa bidahabin aw fida hadduuse ka kireeyo dhulkiibuu ka kireeyey dahab buu kaga kireeye ama fiduu kaga kireeyey oo dhulkiisa wixii ka soo baxay isagaale qofka nakiruun baa laga doonaya aw sharada low tacaaman macluuman ama wuxuu ihi beer waxaad igu leedahay raashin macluuma raashin la yaqaano anaa shan gadbood ku siinaya bishii ama markay waxaa soo baxaan baan ku siinaya fii dimatii dumadiisa ayaanu sare wuxuu raashin aniga dumadayda baan ku siinaya beer buu ihi jaaza kaasi waa bannaan yahay markaa kaasi waa bannaan yahay waxba qararkii iyo xibaan ku jirin faslun fii ixyaa'i ilmawaati dhulka aan cidiraad ahayn camiridiisii iyo yeelashadiisii ayuu halkan nooga hadlaya markaa mawaad waxa weeye dhulkaa aan maalig lahayn cidina ku intifaacaynin ixyaha noolayntana waxaa looga jeedaa camirid oo qof camiro rasuulku sala llahu alay sl wuxu uhi man camara ardan laysat liaxadin fahuwa axaqu bihaa qofka nooleeya camiro dhul aan qof u sugnayn isaga ayaa axaq ku ahoo mudan wayxyaau lmawaati dhulka dhintay nooleyntiisu jais waa banayn bishardayni laba shardi an yakuuna almuxyi musliman dadka noolaynaya waa inuu muslim yahay wa an takuuna alardu xuratan dhulkaasina waa inuu xor yahay lam yajri calayhaa milkun limuslim aanu ku dureerin milkii qof muslaami leeyahay milkii qof islaami leeyahy waa inaanu ku dureerin wa sifatulixyaai noolaynta sifadeeduna maa kaana waa qaaday fi lcaadati si caadada cimaaratan camir lilmuxyaa ta la noolaynayo u ahaaday waxau sheekhu leeyahay dhulka dhintay een cidino lahayn noolayntiisi iyo waxkaqabashadiis iyo camiriddiis waa mid jaa-isa ah. mid bannaan culimada qaarkood waxa ay ku tilmaameen inay mustaxabtay aada u wanaagsan tahay sunno ay tahy maxaa rasuulku sala la alay slam uxu man axyaa ardan maytatan falahu fiiha ajir qofka nooleeya dhul dhintay oon cidino lahayn ajri buu ku leeyahy haddii uu beero meesha wax ka qabto waxay ka cunaan waxaa risiq doonka ah ee ama dugaag amaba xayawaanina minhaa fa huwa sadaqa sadaqa ayay noqonaysaa laakiin laba shardi ayaa yani u shardiya an yakuuna almuxyi musliman kan wax noolaynaya waa inu muslim yahay nin gaali dhul islaam dhexdii ma noolaynayo ma yeelanayo wa an takuuna alardu xura dhulkuna waa inu yahay mid xora xor muxuu uga jeedaa lam yejri calayha milkun limuslim waa inaanu soo marin milkii qof islaami leeyahay waa inaanu soo marin haddii milkii qof islaami leeyahay soo maray dee qofkiibaa aleh kaaga horreeyey haddaba qaabkee loo noolaynaya baa taala wa sifatulixyaai noolaynta sifadeedu maashi weye kaan ahaaday fil caadati si caada cimaaratan lilmuxyaa kan la noolaynaya wixii camirid caada ahaan u ah ayay ahaatay noolayntu macnaha horto xagga shay walba shaygan waxaan loo noolaynayo laga doonayo wixii la odhan karo qofkaasi shaygaasuu ka dhigtay ayuunbay noolintu noqonaysaa masalan haddii guri la doonayo haddii meeshaa guri laga doonayo noolaynteedu waxay dhaheen culimmadu waxa weeye dee waa isagoo gidaarkii markaa taago oo albaabadii ku taago oo weliba qaarkeed yar hadheeye iyo saasay noqonaysaa haddii dee xere xero xero xoolaad laga dhigayo dee waa inu soo oodaayo buuxsinkiina u sameeya haddii masalan la doonayo beer in laga dhigo dee waa in la cararogaayo la oodaayo carrarogaayo markaa ceelashii wax laga asneeya oo laga sameeya saasay noqonaysaa marka haddana weliba waa xagga caada ahaanun wixii caada ahaan dadkaasi alcaadatu muxakama qaacido sharciya wey caadadu mid muxakamo ah weeyaan haddii aanay caadada iyo waxay dadkaasi caado ka dhigteen ama curfi haddaanay nas ka hor imanayn kitaabka haddaanay qur-aanka ka hor ama xadiis nebiga aanay ka hor imanayn ama ijmaac aanay ka hor imanaynin sideedaa loo raacayaa iyada iyo muxakamadu noqonaysa marka wixii ay dadku camiradu arkaan imanka innaga seeska oo kale meesha haddii sees la geliyo camirid bay utahiyo qofkaas inuu yeeshay ama masalan dee meelaha qaarkood hadduu qofku soo ooto oo quriyo iyo wuxuu ku taagtaago qofka dee meeshaa waynu u naqaanaa laakiin gege iska bannaan inagu de uma naqaano lahaansha iyo waxaynkaas wayajibu waxaa waajiba badlulmaai biyaha in la dhiibo bialaaثati sharaa'ida saddex shardi ayaa lagu dhiibaya an yafdula can xaajatihi horta waa inay dantiisa ka dheeraadaan wa an yaxtaaja ilayhi hayruhuna linafsihi waa inu ugu baado aw libahimati ama xoolihiisa wa an yakuuna waa inuu yahay mimaa yustakhlafu waxa la soo weydaarto oo fii bi'rin ceela ah, oo caynin ama il ah halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu mar haddii dhul dhintay iyo noolayntiisa iyo biyihii bay xidhiidh markaa la leedahay wuxuu sheekhu leeyahay waxa waajib ah qofku inuu biyaha bixiyo saddex shardi marka laga helo ayna rasuulku sallallahu alayhi wasallam salaatun la yumna'na saddex laysuma diido almaa walkala wanaar biyaha daaqa iyo dabka iyo dabka laysuma diido ama anaasu shurakaun fi thalath dadku saddex shuraka ayay ku yihiin biyaha iyo daaqa iyo dabka ama xaabada shuraka ayay ku yihiin markaa saddex shardi marka laga helo ayay waajib ku tahay qofkaasi biyaha inuu bixiyo kow an yafdula can xaajatihi horta waa inay ka dheeraadaan biyahaasi isaga baahidiisa isaga baahidiisa markay ka dheeraadaan waa kow wan yaxtaaja ilayh hayru linafsi aw qof kalena waa inuu baahdayo ama naf ahaantiisa oonu hayaa ugu baahan ama xoolo waa ka baahan yihiin oy ka haraadan yihiin wa an yakuuna mima yustakhlafu fii biiri nawcaynin waana inay yihiin biyahaasi kuwo dee ama ceel ama il ku jiro oo dee biyo kale ay soo weydaaranayaan saddexdaa shardi ayay u xidheen markaa culimmada intooda badani waxa ay qabaan in biyaha yare masalan amaba booyad amaba masalan berkad yar ama wax aynkaasa qofkii inuu milkinayo laakiin dee haddii ay baahida noocaasi ay timaado dee inay waajib tahay inuu dhiibaa in badan oo culimmada ka midina waxa ay tilmaameen oy ku tegeenoo weliba aad iyo laxaad ay ugu doodeen biyahaas masalan wixii yaraa dee weyse yar iyo jirikaan yar iyo lagu qaato ayada khilaaf kuma jiro oo masalan dee xaabadoo kaleoo la wada leeyahayba rasuulku sala alla alay slam wuxuu tilmaamayey inuu midkiin u baxo ayga dabeetana uu la yimaado bixusmati min alxadab xagal xaaba uu la yimaado oo uu iibiyo ayaa uga khayr badan min an yas'ala annaas inuu dadka weydiiso acduuha ow manacuuh ama ha siiyaan ama ha u diidaane qofki isagoo deg xaabaad doonto iibiye ayaa su-aasha dadka uga wanaagsan buuri ama hala siiya ama ha waaye halkaa waxaa ka soo baxday xaabadii la wada qofku hadduu soo qaatuu degta ku soo inuu milkinayuu iibin karo biyihiina iyaguna waa la noocaa ceelkii iyo barkadda iyagana waa la iibin karaa laakiin waxaa muran badani culimmada uu kaga jiraa biyayowgaas masalan ama qofku berkadba ha ugu jiraan nayl lawdaarkagala shawkaani ku cadaynayo iyo sancaaniyo ama berked ha ugu jiraan ama ceel ha ugu jiraan biyahaas mar hadday isaga baahidiisii ka dheeraadeen mar haddii qof kalena ama xoolihiisii ama nafdiisii ugu baahan yahay inuu siiyo oo ay xaaraan tahay inuu ka iibiya maxaa yl xadiis saxiixa ayaa ku saray nahaa bayci fadlilmaa biyaha wixii kaa dheeraad noqday in la iibiyo rasuulku waa nahiyey waa xadiis sugan biyaha wixii kaa dheeraad noqday in la iibiyo wuu diiday marka in badan ayaa la lababa milkinaya waxaa kaa dheeraad mustaxiqunbaad ku taho dadka unbaad ka xigtaaye markaad baahidaada ka qaadato waa inaad ku fasaxdaa dadkii kale u baahnaa baahiduu haysay markaa masale adag weeye culimmadu sidaa ay isugu qabteen markaa waa in la ogaadaayo dee dadka xilliyada oonka loo naxariistaa faslun fi lwaqfi waqafkii ayuu fasal yahay waqafka waxaa la yidhaha xabsu maalin yumkinu alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi calaa masrafin mubaaxin mawjuud waxaa weeye waqaf waa maal ayuu qofku xabisayaa maal ay suurto galayso in la intifaacsado iyadoo cayntiisina ay baaqi noqonayso ayaa meel bannaan qofku uu ku xidhayaa u odhanayaa halkaa lagu bixiyo ilaahay ayaa wuxuu aayad qur-aan ku yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun dad yahow biriga iyo samafalkii wanaagga ma gaadhisaan ilaa bixisaan waxaad jeceshiin abaadalxe markuu maqlay beertii bayruuxa la odhan jiray beerihiisa ugu jeclaa waa kii waqfay ee rasuulkuna sal sidaa uu ku sugay dabeed waxaa kaloo rasuulku sala la alay slam yidhi idaa maata bnu aadam in aadan markuu dhinto inqaaca camalu ilaa min halaa camalkiisu wuu go-aa saddex mooyaane sadaqatin jaariya oo cilmi yuntafacu bi oo waladin saalix yadcuu lah sadaqo jaariya hoo socota sadaqo jaariyaha u socota maxaa ka mida ah? waqafkaa ka mida ah. shaygaa sadaqada ahee dee mar kastaba la intifaacsanayo ee u soconaya cilmi lagu intifaaco oo masalan dee dad buu baray kutub buu alifay waa inaga kutubtii culimada akhrisanayno ajri ba uga socda oo waladin saalixin yadcuulah ama ilmo wanaagsan ilmaha saalix waxaa la odhanaya markuu ka soo baxo xuquuqda ilaah iyo taadmigaba markuu ka soo baxaa saalix la yidhaha ilmo wanaagsan uu diinta ku tarbiyadey oo usoo duceeya oo usoo duceeya ilahay usoo barya oo ilaahay u dembi dhaaf ilaahay u naxariiso goor walba yidhaahda oo waladin saalixin yadcuu lahu walad wanaagsan oo usoo duceeya marka haddaba baabkan fasalkan arkaantiisa waa waaqif waa kii wax waqtaya waaqif baa la yidhaha mawquuf waa shaygii la waqfiyeeh mawquufu calayhi ka lagu waqfiyey guudkiisa iyo siiqa waa afartaa waalwaqfu waqafku jaa-izun wuu bannaanyay bialaaati sharaa'ido saddex shardi ayuu ku baahanaanyah an yakuuna waa inuu yahay mimaa yuntafacu bihi waxa lagu intifaaco maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisuna baaqi noqonayso waxyaalaha lagu intifaaciyo waa inuu yahay shaygan la waqfinayaa horta waa mid banaan waqaf waana shayga la waqfinaya waa inuu yahay an yakuuna mima yuntafacu bihi shay lagu intifaaco waa inuu yahay maca baqaa'i cayni iyadoo cayntiisii ay hadhayso shay la intifaacsan kara waa inuu yahay oo masalan dee daartii baa ayaa la waqfayaa gaarigii baa la waqfayaa waxaa la yeeliya wixii isticmaalkooda iyo intifaacooda iyo ay cayntoodu kala hadhayeen baa la waqfayaa wixii aan kala hadhaynin ayaan la waqfayn hooshan caayar soo shida hoo gaasta caawa soo shida waan kugu waqfaye waqaf ma noqonaysa waan ku siiyey bay noqonaysaa wa an yakuuna calaa aslin mawjuud waxaa lagu waqfaya waa inuu asal jooga yahay farcin laa yanqatic iyo faracaan go-aynin asal jooga iyo faracaan go-aynin oo waa inuu wuxuu ku waqfaya waa inuu joogaa waxaan joogin baan la ogolayn ilmaha dhalan doona ayaan ku waqfay marka hore waxaan lagu waqfaya waa inuu mid jooga yahay wafarcin laa yanqatic dambena waa inaanu ka go-ayno dee waa in la sii sheegaa ila hadduu dha qofkaasaan markuu dhinto wuu go'ayaa waa inuu yidhahdaa ama tafiirtiisa ayaa ayaan kusii waqfay oo ay usii soconaysa weligiiba isaga tafiirtiisaasuun ama waa inuu yidhahdaa foqorada kadib markuu isagu dhinto foqorada ama masaajidkaa isaga dabadi على أصل أن يكون على أصل موجود وين وفرع لا ينقطع يفرع وين وأن لا يكون في محظور وأنا إن أنا وهين ماشى وحلق وقفة ميل حرام وين أنا هين وأن لا يكون في محظور وين أنا ميل حرام هين هذا تراك إن يصدق حلق عمره ama meeshaasaan ku waqfay khamriga iyo imtixaanka lagu cabo ma ansaxayo waqafkaasi wa an laa yakuuna fii maxduur meel xaaraana waynaan ahayn wa huwa calaa maa sharada alwaaqifu ninkan wax waqfinayaa wuxuu shardiyey unbuu ahaanaya min taqdiimin wa taakhiirin wa taswiyatin wa tafdiilin ninkan wax waqfiyey siduu u waqfiyey buu waqafku u soconaya min taqdiimin kala horaysiin wa taakhiirin kala dambaysiin wa taswiyatin simid wa tafdiilin iyo kala fadilid siduu isagu u waqfo ayuunbaana la raacaya u shardiyo masalan dad buu ku awlaad buu ku waqfay dee awlaaddii hadduu yidhahdo ka ugu yaray ha soo horreeya kuwa kalena ha dambeeyaan inantii laban laab hala siiya inankiina hala siiya laab hadduu yidhaaho si alliyaaliyo siduu ninka waqfiyey u shardiyey ee kala horraysiin iyo kala dibdhigid iyo simid iyo kala fadilid sidaas ayuunbaa loo raacaya shayga marka la waqfiyana sheegashadii aynu sheeganaynay wuu ka baxayaayo milkigiisu alle ayuu wareegayaa wax walba ilaahay ayaa leh laakiin ku yar gaar u sheeg sheegana waa gurigii hebeliya baa la yidhaahdaa intaasina way ka tegaysaayo milkigiisa cidi ma sheeganayso waxa tasarufoo kale ku yeelanayaanna ma jirto kumana noqon karo qofku hadduu ku noqdona dee waa xaaraan uu ku noqdun bay noqonaysaa iminka waqafka waxaa jira masaajida qaarkood ayaa jira guryo waqafale oo layidhi haddana reerkii waqfay ninkii waqfay reerkoodii baa kiradiisa qaata masaajidna waa lagu waqfay haddana reerkii baa kiradii qaadanaya baa la leeyahay xaggey ka soo galee inay uga yimaadeen masaajidka iyo ciddii danihiisa un unbaa ku shaqale mooyaane reerkii waqfay uu ka tegay maxaa maxaa u keenay waa aqoon darra weeyaan faslun fi lhibati waxau halkan sheekhu inooga hadlaya waxaa la yidhaha hibada hibo waxaa la yidhaha waa isa siin tamliik bilaa ciwad waa qofkoo wax la siiyo iyadoon waxba laga doonaynin markaa sadaqadu ayada sadaqaa jirta wax isa siinta hibaa ka mid oo sadaqaa ka mid oo hadiya ka mid a markaa sadaqa ayada qof baahan ayaad wax siinaysaa ama dee qof aan baahi caynkaasiba hayn baad wax siinaysaa aakhire abaalmarin aakhirena waad rajaynaysaa oo waad milicsanaysaa taas sadaqaa la yidhaahdaa haddii aad qof wax siiso adigoo yar ikraamayo yar maamuusayo yar jacaysanayana hadiyaa la yidhaahdaa haddii aanay thawaab caynkaas inaanu qalbigaaga ku jirin qofkana ikraam iyo caynkaasand waxaan askastan hiba la yidhaahdaa hibo ayaa la yidhaahdaa marka hibaduna iijaab iyo qabuul ayay u baahan tahay hadiyada iyo sadaqadu siin maaligu uu siiyo un ayuunbaa ku filan laakiin mar hadday hibo tahay waxaa laga maarmaanaya inuu qofku qabuul ku sameeyo mawhub lahu marka arkaanteeduna waxa weeye waa hib mawhuub iyo mawhuub lahu iyo siiqa ayay noqonaysa waahib waa qofka wax hibeynaya mawhuub lahuna waa ka loo hibeynayo mawhuubkuna waa shaygii la hibeynayo waa siiqa oo ijaab iyo qabuula wa kullu maa shay dhammaantii oo jaaza u bannaanaday baycuhu iibintiisu jaazat hibatuhu hibadiisa ayaa bannaan walaa talzamu alhibatu kuma laasimtaa ilaa bilqabdi gacan ku dhigid ayuunbay ku laasimtaa waxau sheeku leeyahay wax alliyaaliya wixii ay beeciisa iyo iibkiisa u bannaanaa ayay hibadiisuna bannaan tahay maxaa yeelay hibadu waa tamliik waa milkisiin qof wax la milkisiinayo sidii iibka oo kale shay qof wax la milkisiinayo wey dee wixii la milkisiinaya wax la iibin kara waa inuu yahay ilaahay baa yidhi waatu nisaa saduqaatiina nixla fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'a xaggay meherkii dumarku hadday wax idinka raali naftooda idinka raali noqoto shay meherkeedii ka mida ah intay ka qaadatee dabadeed iyadoo nafdeedu ay ka raali tahay jaaza lahu akhduhu inuu qaato ayaa u bannaan waxaa kaloo rasuulku yihi tahaaduu taxaabu war wax isu hadiyeeyo wax isa siiya wayd isticlaan doontaane xadiidkana rasuulku sal la alay slam kaana yaqbalu alhadiyata wayusiibu calayha rasuulku hadiyadda loo soo hadiyeeyo waa aqbali jiray abaalmarina qofka wuu ka siin jiray abaalmarina uu ka siin jirayo intuu hadiyada ka aqbalo isna wax kaloo weydaarin jiray marka wax alla yaaliye wixii hibadiisu beeciisu baneeyay hibadiisuna bannaantay walaa talzamu alhibatu ilaa bilqabd shayga hibada la yidhaahdaa waxay ku laasimtaa uun qabdi iyo gacan ku dhegid gacan ku dhegid macnaa in alla inta uu qofkii gacanta ku hayay mawhuubulahogii aanan gacantiisa gelin qofkuu ku noqon karaa marse hadday gacantiisa gasho qofku kama noqon karo qofku kama noqon karo wa idaa qabadahaa markuu gacanta ku dhigo almawhubu low kii loo hibeeyey lam yakun lilwaahibi kii wax hibeeyey uma sugnaani an yarjica fiiha inuu ku noqdo ilaa an yakuuna waalidan inuu waalid yahay mooyaane waxau sheekhu leeyahay hadduu gacanta ku dhigay mawhubulohgi kii loo hibeeyey ayaa gacanta ku dhigay ninkii waahibka ahaye waxaan hibeeyee bixiyey ma laha in yarjica fiiha inuu ku noqdo ma laha maxaa yidhaha rasuulku sala ly sl wuxu uhi alcaa'idu fii hibatihi kaalcaa'idi fii qay'ihi qofka ku noqda hibe uu bixiyey waa nin hunqaacadii iyo mantagii halkaa uu daadiyey dib u leefleef u gurto ka dargawey ama kelbi xadiisa qaara tirbi waa ay mantagay oo deedna mantagii dib u dharabsanayo u cabaya wey ilaa an yakuuna waalidan inuu waalid yahay mooyaane maxaa yeelay waxaynu tilmaannay ka ku noqda rasuulku sala alla alay sl uui qofka ku noqday hibadiisa kal fii qayihi qof mantagiisa ku noqday oo kale weeye ama ay intuu mantagay dabeetna mantagiisii dib uu noqday waxau sheekhu ka soo reebay ilaa an yakuuna waalidan inuu waalid yahay mooyaane waalidku isagu ama aabbahaada ama awhaata ama hooyahaata ama iyi ahaatee iyadooy macalkaraahiye tahay wixii ilmihiisa uu siiyey dib wuu ugu noqon karaa laa yaxilu lirajulin rasuulku wuxu uhi nin uma bannaana an yactiya catiyatan inuu wax bixiyo aw yahiba hibatan ama uu hibo sameeyo fayarjicu fiiha uu dabeedna ku noqdo ilaa alwaalida fii maa yucdi waladah waalidka mooyaanoo ku noqonaya wuxuu ilmihiisa siiyey isaga way u bannaan tahay marka xilliga uu ku noqonayaa waxa weeye marka uu dee shaygii oo sidiisii ah uu hayo shaygii oo sidiisii ah hadduu hayo wuu ku noqon karaa laakiin shaygii oo ziyaadaad ay ku yimaadeen kuma noqon karo isla markaa haddii uu dee istihilaagsaday oo wixii uu isticmaalayna kuma noqon karo haddii intuu milkigiisa ka baxay haddana mar dambe kusoo noqdayna kuma noqon karo waidaa acmara shay-an shay markuu qofka cumrigiisa siiyo ow arqabahu ama uu qoor siiyo kaana shaygaasi lilmucmari kaa la cumri siiye ayuu noqon aw lilmurqabi waliwarasatihi iyo kuwa dhexlaya min bacdihi isaga dabadii waxau sheekhu leeyahay haddii uu qof shay cumri siiyo oo bimacnaa uu yidhaahda intaaad nooshahay ayaan shaygaa ku siiyey acmartuka haadihi daar bimacnaa inta aad nooshahay ee cumrigaagu yahay baan shaygaa ku siiyey buuhi ama wuxuu dhi arqabtuka haadihi daar yacnii waan ku qoorsiiyey oo waxaan kuu yeelay mid adiga kuu suganoo haddii aad dhimato hortay way ii soo noqonaysaa haddaan hortaa dhintana way kuu sugnaanaysaa ruqbaduna waa caynkaa idaa acmara shay-an markuu cumri siiyo shay ee idhaahdo shaygaasaan intaad nooshay cumrigaaga ayaan ku siiyey ama arqabtuka aw arqabahu ama waa qorsiiyo wuxuu idhi shaygaa waxaan ku yeelay inaad qaadato laakiin haddii aada hortay dhimatana way soo noqonaya haddaan hortaa dhintana shaygaasi waa kuu sugmaya waad yeelanaysaa buu yidhi kaana shaygaasi wuxaan lilcumari kaa la cumri oo lilmurqabi kaa la qoor siiyey ayuu u sugnaanayaa waliwarasati min bacdihi isaga dabadiina dadka dhexalkiisa le baa leh macnaha shaygii horta qofkii la siiyey shaygii markii la siiyey wuu milkiyey shardi baa xagga dambe ka raacsanaa dee intaad nooshahay una ama haddii aad iga horrayso way ii soo noqonaysaa shardigaasaa raacsanaa shardigaasina laaqi ayuu noqonayaa oo shaygii qofkii isagiiba leh hadduu dhintana warasadiisii dhexlaysay ayuunbaa yeelanaysaa maxaa yele rasuulku sala lla alay slam uhi ayuma rajulin acطaa cumra lahu lahu walicaqibihi fa inaha liladii yucطiihaa wuxuuhi qofkaas siiya nin ayuu cumrigiisa shay siiyey uu isagu leeyahay waxay u sugnaatay kaa la siiyey oo kii siiyey ku noqon maayo maxaa yeelay wax bixin ayuu siiyo dhaxal ayaa ku tacalluqay deed waxa uu bixiyey qofku markuu milkigiisa galay isagii dib ugu noqon mayse dhaxalkiisa ayay gelaysaa qofkii la siiyey faslun fi luqata waxa baadida la yidhaahdo ayuu fasel yahay luqata luqata markaa maa wujida min shayin daayicin laa yacrifu lwaajidu mustaxiqahu waxaa la yidhaahdaa waa waxa la helo ee shay ee lumay ee ninkan helay cidda leh aanu garanaynin ayaa la yidhaha luqadu xadiid khaalid zayd ibnu khaalid aljuhani saxaabiga la yidhaha warinaya ayaa wuxuu idhi annahu jaءa rajulun ilaa rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilahay buu u yimi fasa'alahu can iluqata wuxuu weydiiyey baadida dabeedna wuxuu yidhi siiba marka ay lacag tahay acrif cifaasahaa wa wikaa'ahaa uma carifhaa sanatan shaygaasi waxay ku weelkay ku jirta iyo waxay ku xidhan tahayba aqoonso kadibna sanad yaboohi fain jaa'a saaxibuhaa hadduu saaxiibkeedii yimaado dee sii wailaa fashanaka biha haddii kale dee shayga iska isticmaal qaala fadaalat alhanam bal adhiga baadidiisa ka warran buu yidhi haddaa neef adhigo cidlo maryo ku soo baxo qaala hiya laka ow liakhika ow lidi'b neefgaa adhiga cidlada maraya ama adaa le ama walaalka ama bahal baa le buuhi markaa isagii waad kaxaynaysaa weeye fadaalat alibil bal ka warran buu ihi haddaba geela baadidiisa qaala wuxu uhi maa laka walahaa adiyo geel maxaa idin kala galay macahaa xidaawuha wa saqaawuha iyadu kabaheediina waa wadataa oo bimacnaa cagteedu meel kasta waa uga gudbaysaa wa saqaaha waxaa kaloo wadataa weelkeedii biyahoodii calooshaasay buuxsanaysaayo bilay ku qatanaanaysaaye maxaa geelaa kaa galay buuhi taridulmaa wa ta'kulu shajar ayadu biyahana way iska dooranaysaa bil bay caloosha ku sidanaysaa geedkaana way iska cunaysaa xataa yalqaha rabbuhaa ilaa kii lahaa ka helayo ha u dhowaanin buule waddadaada iskagama idaa wajada marka uu helo qofkii luqadatan baadii buu fii mawaatin ka helay meel aan cidina lahaynoo mugaad oo dhimatay aw ariiqin ama wadda ayuu baadi ka helay falahu akhduhaa inuu qaado ayuu leeyahy aw tarkuhaa wa tarkuhaa inuu ka tegana wuu leeyahy wa akhduhaa qaadideeda ayaa awlaa ka fiican min tarkiha ka tegitaankeeda in kaana hadduu yahay qofku calaa hiqatin kalsooni mid kaga sugan min alqiyaami bihaa inuu xaqeeda la imanayo waxau sheekhu leeyahay idaa wajada luqata qofkii markuu helo baadi fii mawaatin aw ariiq wuxuu ka helay meel muwaad oo dhimatay oon cidina lahayn ama wuxuu ka helay meel dariiqoo wadda ah falow akhduhaa aw tarkuhaa wa tarkuhaa wuxuu leeyahay inuu qaado shaygii inuu ka tago iska dhaafana wuu leeyahay wa akhduhaa awlaa min tarkiha weliba qaadideeda ayaa ka fiican inaad ka tagto maxaa yeelay wixii dee way dayacmayaan si aanay wixii u dayacmin inaad qaaddo ayaa wanaagsan laakiinse waa goorma in kaana calaa hiqatin min alqiyaami bihaa waa haddii uu kalsooni nafdiisa kaga qabo inuu xaqeedii ku qumayo xaqeedii marinayo hadduuse ka baqanayo markaba u horraysaba inuu ismarinayo oo aanu waxba yaboohinayn ha iska dhaaf idaa akhadaa haddaba markuu qaado wajaba calayhi waxaa waajibku an yacrifa inuu aqoonsado sitata ashyaa lix shay waa inuu aqoonsadaa wicaa'aha weelkeeda wa cifaasahaa iyo waxay afka weelkeeda cifaas iyo wicaa wa islamid wa isla weelun wa wikaaha iyo waxay afka kaga xidhnaa wa jinsahaa jinsigeeda wa cadadahaa iyo tiradeeda wa wasnahaa iyo miisaankeeda wayaxfadahaa dabeedna wuxuu ku xifdan yahay fii xirsi milihaa kuwa la midkaa meelaha lagu ilaaliyo uma intaa dabeedee idaa araada markuu doono tamalukaha milkinteeda carafahaa sanatan sanad buu ka yeebohin calaa abwaabi lmasaajidi iyo wa filmowdici meeshii aladii wajadahaa fiihu ka helay fain lam yajid haddaanu helin saaxibaha kaana lahu waxa u sugnaadaa an yatamallakaha inuu mulkiyo bishardi damaani laakiin wuu magdhabayaa shardi damaan buu ku mulkinaya waxau sheekhu leeyahay marka u qaado qofka shaygii wajaba caleyhi an yacrifa sittata ashya lix shay inuu aqoonsado ayaa waajib ku ah marka uu dee doonayo weeye shaygan inuu milkiyo ee haddii la waayo inuu milkiyo oo dee waxa u aqoonsanaya waxa weeye shaygiina si uu u yaboohiyo isla markaa ha dhowto hadduu milkiyo oo shaygii qaato ninkii lahaana soo baxo dee wuxuu u magdhabayay inuu ogaado markaa wicaa ahaa ka ugu horreeya waa wcifaasahaa cifaaskeedana cifaasuna bimacna alweel culamada qaar baa cifaasku maya waa harag yaroo haddii quraaradiya waxa ay tahay madaxa lagaga xidho ayaa la yidhahdaa wa wikaaha wikuhuna waxa weeye isna waa waxaa afka lagaga xidho ama ay kusii duduuban tahay wa jinsiha wa cadadaha jinsigeeda iyo cadadkeedana waa u aqoonsanayaa iyana tiradeeda iyo jinsigeeda wa inta miisaankeedu yahayna waa inuu aqoonsadaa wayaxfadaha fii xirzi miliha dabeedna wuxuu ku ilaalinayaa meesha lamidkaa shayga lamidkaa lagu ilaaliyo xirzi waxa weeye shayga meesha lagu ilaaliyo milihana waxa weye shayga la midka ah meesha lagu ilaaliyo ku ilaalinaya hadday masalan lacag tahay dee qasanada uu lacagtiisa ku rido ayuu ku ridayaa hadday wax kala tahay halkaa mafrasku iska dhigaya fii xirzi miliha maxaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi ayaa wuxuu helay sallada ay waxoogay ku jirto lacagii danaaniiri rasuulka ayuu dabeedna ula yimi rasuulku wuxu uhi carrifhaa xawla sanad yaboohi hadduu saaxiibkeeda yimaado yacrifu cadadaha wey ka ahaa qofkaasoo tiradeediiyo waxay ku xidhantayba garanayaa fadfachaa ilayhi u dhiib buu yidhi wailaa fastamtic bihaa haddii kale dee ku raaxayso adigu intaad iska isticmaasho hadhowun iska bixi haddii ay soo baxaan ninkii lahaa uma idaa araada tamallukaha haddaba markuu doonay inuu milkiyo qofkii inuu milkiyaabuu doonay ama de inuu ilaaliyaabuu doonayba carafahaa sanatan sanad ayuu yaboohinayaa sanad ayuu yaboohinayaa oo waxay idhahdeen maalin kasta laba jeer ayuu ayuu yaboohinayaa awalkiisa iyo akhirkiisa usbuuc usbuuca ku xigana mar haddana labadii usbuuc mar adugu ilaa toddoba usbuuca gaadhayso bishii mar buu yaboohinayaa sidaasuu u wadaya way sii kala yaraanaysaa yaboohinteedu adugu sanad buu saa ku dhammaysanayaa welibana marka uu yaboohinayo dee tilmaamaheeda wax ka mida ayuu sheegayaa hadduu se tilmaamaheedii oo dhan wada sheego oo dabeedna tuuguu soo baxuu idhahda anaale le isiyuu u dhiibo oo ninkii dhab u uu yimaado markhaati ku soo oga isagaa lagu yeelanaya e marka horeba waa inuu wax ka mida un sheeg lacagun masala inayn ahayd waa inuu sheegaa markaa lacagtii isagu noocu ula baxayo qofka isagay jirtaa waxaasina waxa weeye waxa weyn shaygu hadduu yar xaqiir yahay oo aanu aad qofku uga murugoonaynin aadna u daydayaynin wuu yaboohinaya qofku ilaa uu is yidhaahdo dee waa iskaga jeestay qofkii shaygan lahaa haddii wuxuu wax markaba la iskaga jeesta uu yahay lacag yar xunoo dee ama shan boqol ama boqol shillinoo qofku markaba uu jebadiisaba ka waayo aanu siiba eegeyna taa waxba laba la yaboohin maaye dee jeebadunbu iska gashan qofku intuu hareeraa eego hadduu arka cid daba taagan hadduu waayo heebadna mu iska geshan maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay wasalam xadiid anas ibnu malik warinaya ayaa wuxu uhi rasuulka ayaa xabad timira ayuu waddada ku soo maray dabeedna wuxuu uhi lowlaa annii akhaafu an takuuna min asadaqa la akaltuhaa xabaddii timiraha intu soo qaaday qaadaybu wuxuu uhi haddaanan ka baqanayn inay sadaqa tahay waan cuni lahaa macnaha rasuulka maalnima kamay joojin maalnimo cid kala leedahay oo baadii kamay joojin inay waxaa ka joojiyey sadaqa ahaan wuuuga baqanayey marka halkaa culimmadu waxay u daliishadeen waxa yaryaree noocaasi xabaddaa timirta oo kale ah dee qofku iska cunayaa waaya calaa abwaabi lmasaajidi masaajida albaabadooda ayuu ka yaboohinaya markay dadku soo baxayaan oo haddii wadaadkaba mikrofoonka loo dhibo la layidhaha ka yaboohi maxaa ku jira lama ogola inkastoo wadaadada iyagoo kutubtii haya haddana meeluna ka marayso masaajidka in wax laga yaboohiyo lama ogola ama qofku shay uu helay ha ahaado ama shay ka maqan ha ahaado xadiidku wuxuu ku soo arooray qofkii shay ka maqnaa rasuulku sala la slm wuxu uhi ninkaa maqashaan isagoo shay ka yaboohinaya masaajidka oo le shaygaasa iga lumee ya arkay faquuluu lahu laa radda lahu calayka alla kuguma soo celiya dhaha buu rasuulku yidhi ma'muurin waxaynu ku nahay qofka shay ka yaboohiya masaaidka in la yidhaha alla kuguma soo celiyo waayo waa sharcigu waxaynu inu faina almasaajida lam tubna lihaada rasuulku yidhi masaajidda looma dhisnin baadi laga yaboohiyo baadi masaajida in laga yaboohiyo markaa qofkii lahaa waxbaan helaynaa qofkiina waxbaan helay xadiiskii ma tilmaamay qofkii waxbaan helay yidhi laakiin cilladay iska waafaqayaan oo fa ina lam tubna lihaada masaajida tan looma dhisin waxay noqonaysaa masaajida inaan loo dhisin shayga qof ka maqan yahay inaanu ka yaboohin karin lakiin qofka uu helay inuu ka yaboohin karo oo tan loo dhisay midnaba masaajidkii looma dhisin marka waa in meelaha la taaga wa fi lmawdici aladii wajadaha fiihi iyo meeshuu ka helay fain lam yajid saaxibahaa haddaba ninkii lahaa wuu waay kaana low an yatamallakaha inuu mulkiye ayuu leeyahay bishardi damaan laakiin shardi magdhow ayuu ku mulkinayaa yani wuxuu shaygii wuu mulkiyaya wuu qaadanayaa laakiin shardi inuu magdhaba hadduu qofkii lahaa soo baxo ayuu ku mulkinayaa waluqadatu calaa arbacati adrubin haddaba shaygii baadidaha afar qaybood weeye arbacata adrub afar qaybood axaduhaa maa yabqaa cala dawaam waa wax weligeedba joogaya ka dahabi waalfida waaba dahabkii iyo fidadii oo kale fa haadaa xukmuhu kani waa xukunkiisii markaa wuxuu leeyahy sheekhu baadidii afar qaybood bay noqonaysaa shay waxa weeye maa yabqa cala dawaam weligiiba waa wax joogayaa ka dahabi walfida dee iminka dahabku weligiiba iska jooga waxba noqon maayo mirdhi maayo wax kale waxba soo gaari maayaan fa haadaa kan aynu soo sheegnay haddee fa haadaa damiirkaasi xagguu noqonaya waxaanaynu soo intuu sheegay qofku in waxaasoo arrimood ka aqoonsado dabeetana uu sanadka yaboohiyo kadib uu mulkiye bishardi damaan xukmuhu kaa xukunkiisii weeye ahaani ka labaadna maa laa yabqa waa waxaan baaqi noqonaynin ka acaami radbi waaba cunto qoyan oo kale waaba cunto qoyan fahuwa mukhayarun kaa waxaa loo doorgelinayaa bayna aklihi inuu cuno wa qurmihi mag aw baycihi inuu iibiyo waxifdi amanihi iyo lacagtiisa inuu ilaaliyo wuxuu leeyahy sheekhu ka labaadna waxa weeye waxaan baaqi noqonaynin shay aan baaqi noqonaynin waa maxay waa cunto qoyan oo kale waa cunto qoyan oo kale oo maalin hadday taallo ama laba cisho hadday taallo dhimanaysa dee masalan waa khudradaha yare sida tamaandhadii oo kale aan sii oolin waa raashin bisil baad meel ugu timi maxaa la samaynaya fahuwa mukhayar qofkii helay waxaa loo door gelinaya bayna aklihi inuu iska cuno intuu mulkiye inuu cuno dabeedna waqurmihi umag dhabo intuu shaygii cuno hadduu qofkiilaha soo baxay inuu magdhabo aw baycihi inuu ibiyo xifdi amanihi intuu ibiyo inuu lacagtiisii meel dhigo ilaaliyo haddii markaa uu lacagta duma hadhow lacagtu yaboohinayo ahaaliu saxaadna maa yabqaa bicilaaj waa waxaa ku joogaya hagaajin bicilaaj waa daweyn iyo hagaajin ka rudabi waaba rudabka kale rudab fa yafcalu wuxuu samaynayaa maa fiihi maslaxatu waxay dantu ku jirto min baycihi inuu iibiyo ah waxifdi amanihi lacagtiisa ilaaliyo aw tajfiifihi inuu angejiyo waxifdihi oo dabeedna ilaaliyo wuxuu sheekhu leeyahay ka saddexaad waxa weeye maa yabqaa bicilaaj shaygii sidiisan ku joogi maayo laakiin haddii la farsameeyo wax laga qabta wuu joogaya ka rudab waaba rudabka oo kale rudabku waxaweye timirtu markanay ugu malabka badan tahay ee la soo gooyo weeye haddii dee sideedaa lagu eegtana shaygi wuu xumaanayaa haddii la qallajiyo oo dee qaabkan timirta ay noogu timaado laga dhigana way joogaysaa masalan basasha oo kale dee waxay u baahan tahay in la qallajiyo oo meel la dhigo haddii sidee marka la gooyo lasoo daayana gebigeeduba way fiilaysaa ama way xumaanaysaa markaa fa yafcalu wuxuu samaynayaa qofku maa fiihi lmaslaxa waxay danta ku jirto min baycihi waxifdi hamani ah. inuu shayga hadda faasaxo oo uu lacagtiisa ilaaliyo o tajfiifihi ama inuu angejiyo wixifdi dabeedna uu shaygii isagoo angegan saa ku ilaaliyo haddii dee qarashiay wax ka soo baxayaanna dee hor ilaahay buu ugeysanaya qofku ama qaar ka mida intuu iibiyaabu inta kale ku angejinaya weliba isagoo dee xaakimka iyo maxkamaddana markhaati gelinaya araabicu kaafalaad ma yaxtaaju ilaa nafaqa oo wax nafaqo kaaga baahan wax nafaqo kaaga baahan weeyaano dee masalan waa xoolay oo kaleo biyay u baahan yihin oo baad bay u baahan yihin wax walba way ubahan midix bay u baahan yihin kal xayawaani waaba si ay fuwa darbaan isna laba qaybood buu noqonayaa xayawaanu laa yamtanic binafsi xayawaan aan nafdiisa bahri yar yara iska celinayn fahuwa mukhayarun waxaa loo doorgelin bayna aklihi inuu cuno waqurmi tamanihi lacagtiisa u magdhabo aw tarkii inuu ka tago wa tadawuc de cunidiisa inuu ka tago wa tadawuc bilinfaaqi caleyh nafaqayntiisana uu hore alla ku geysto aw beycihi inuu iibiyo xifdi tamanihi lacagtiisana inuu ilaaliyo waxa uu sheekhu leeyahay qaybka afraad wuxuu noqonayaa waxa u baahan nafaqadoo waa xayawaankii oo kale xayawaankii haddaba laba qaybood buu noqonayaa xayawaanu laa yamtanic binafsi xayawaan aan nafdiisa bahalihi yaryaraa iskaga celinaynin dee waa neef gaadhi ahaa iyo weyshii yarayd iyo nirgihii yaryaraa iyo wixii noocaas ahaa weeye fahuwa mukhayarun waxaa loo doorgonaya bayna aklihi inuu cuno intuu milkiyey inuu shaygii cuno iskaba qasho wa qurmi amanihi lacagtiisa u dhabo maalintaa mulkeeye ow tarkii ama inuu cunidiisa ka tago tarkii yani akligaasay u noqonaysaa tarki tarki akli cunidiisa inuu ka tago macnaa u waa tadawuc bilinfaaqi caleyh oo nafaqayntiisanna uu dabeedna hor alla geysto nafaqayntan iyo biyahan iyo waxaanu hor alla geysto waxaa kaluu samayn karaa qofku intuu shaygii hayo inuu markhaati u dhigo oo wuxuu qarash neefkaasi galaa inuu qoro oo dabeetana hadhow hadduu soo baxo kii lahaa uu ku dallaco laakiin lagaa yeeli maayo hadhowta waxaasaan siiyey intaasoo foosto intaa ab mar haddaanaad markhaatiya aanad u yeelinaya maxkamad aw wa waxifdi amani ama shaygii intuu faasaxaba iminka inuu lacagtiisii ilaaliyo wa xayawaanun ka kalena xayawaan wey yamtanicu binafsi naf ahaantiisa isagu isu difaacaya fain wajadow fi saxraa hadduu meel bannaana ka hela taraka wuu ka tegayaa wain wajadow filxadari hadduu meel la degan yahay ka tegana fahuwa mukhayarun waxa loo doorgelin bayna alashyaai alaaati fiihi saddexdii shay ayaa loo doorgelinaya waxau sheekhu leeyahay qaybta labaad ee xayawaanku waa xayawaan isagu naf ahaantiisa bahalaha yaryar iskaga celinaya oo wuxuu iskaga celinayaa awood dee waa geelii iyo asiiba awrta iyo dee fardihii iyo ama orod buu iskaga celinayaayo dee waxaa yaryara ugaa dhaweeyey ilaa sakaaro lehe ilaa bakayro lehe ila inagunba halkan anaag joog joogaana dadku waa kala leeyahay imaa tayraan oo dee shimbir yarba weyan baaba isaga bixiba bahalbahalku ka soo gaari markaa haddii xayawaanku noocaa yahay oo ama quwo ama orod ama duulid waxay bahali iskaga celinayo bal waa la kala eegiyoo labaa loo kala qaadaya fain wajadahu fi saxraa haddii meel bahgooyaa oo aan cidina deganayn uu ka helo taraka wuu iskaga tegi ha iska daayo maxaa yeelay bahalna waa ka badbaaday bini aadmi khaainana waa ka badbaaday oo waa cidlada ah markaa dee khaayimiinta iyo tuugtae banaanka hadiyo garama joogto dadkuunbay dhex qaadaan oo inay markaa meelahaa tagaan waa ku naadir dee bahal iyo markaa dabtoona iman maayaan ha iska daayo wayn wajado filxadar haddaba wuxuu ka helay meel xadaroo la negi yahay oo laga buuxo fahuwa mukhayirun bayna alashyaai alaaati fii saddexdii shay ayuu u door qaadanaya kii ka horreeyey inoogu soo hormaray inuu shaygii cunu lacagtiisa magdhabo inuu iska daayo u nafaqeeyo tadawuc ahaan ama uu markhaati geliyo iyo inuu iibiyo lacagtiisa ilaaliyo markaa weliba waxay yidhahdeen culimada iibkiisu ma banaano dee in la iibiye ayaa suurtagal ah in la iibiye ayaa suurtagal ah maxaa yeeley waxaa la leeyahay halkan dee waxaa laga yaabaa tuugta iyo imtixaanada iyo waxaasaa ku badano inay dee iska kaxaysaan baa dhici kartaa faslun fi laqiidi wuxuu halkan nooga hadlaya waxaa laqiidka la yidhahdo laqiid bimacnaa malquud waa ilmaha yaree la tuuray ilmaha yar ee la tuuray ayaa la yidhaahdaa laqiid idaa wujida marka la helo laqiidun ilmo la tuuray baa biqaaricati ariiq waddada bartankeedaa laga helay fa akhduhu qaadidiisa wa tarbiyatuhu iyo in la tarbiyeeyo wa kafaalatuhu iyo in la kafaala qaata waajibatun cala alkifaaya waa waajib cala alkifaaya ah walaa yuqaru lagana sugi maayo ilaa fii yaddi xornin amiin nin xoroo aamina gacantii ayuunbaa lagu sugayaa waxau sheekhu leeyahay marka la helo laqiid ilmo la tuuray ayaa fii qaarica biqaaricati ariiq waddada bartankeeda qaarica waa bartanka marka ama wadda bartankeeda haata ma meel wacsan ama kharaabad ha ahaatee ilmaha yarun haddii la helo la ogaada weeye faakhudhu in la qaadaa oo qofkii uu qaadaa helay wa tarbiyatuhu ilmihii in la tarbiyeeyo oo la barbaariya wa kafaalatuhu in la kafaalo qaato oo la ilaaliya waajibatun cala alkifaaya waa waajib kifaaya oo ummadoo dhan way ku wada waajibaysaa haddii cid ka mid a ay qaadaan markaa waajibki intii kale waa ka dhacaya intii kale waa waman axyaa fakaanama axyaa naasa jamiica qofka naf nooleeya dadkao dhan nooleeya ayuu ka dhigaya walaa yuqaru laguna sugi maayo lagu dayn maayo ilaa fii yaddi xurin amiin qof xorahoo aamina ayuunbaa gacantiisa lagu daynayaa haddiise qof faasiqa oo xunu yahay lagu dayn maayo dee hay-adaha iyo kuwa laydhax bay ibsidaan aan uga faasixin fain wujida macahu haddii la helo maalun maal haddii lala helo anfaqa calayhi alxaakimu minhu xaakimka ayaa ka nafaqaynaya wain lam yuujad macahu maalun haddaan la helina fanafaqatuhu fii beyti lmaal baytulmaalka ayaa ahaatay waxau sheekhu leeyahay ilmihii haddaba haddii qoladii tuurtay ay u yar naxariisato waxooga yaray barkinta usoo hoosgeliso anfaqa calayhi alxaakimu minhu xaakimka ayaa ka nafaqaynaya xaakimku isaga ayaa weli oo ciddaan weli lahayn markaa isagaa ka nafaqaynaya way lam yuujad macahu maalun haddaan maal la helinna wax maala ilmihi ma wato fa nafaqatu fii beyti ilmaal nafaqadiisu bangiga muslimiinta ayuunbaa la yeelayaa oo laga bixinayo faslun fi lwadiica waxaa wadiicada la yidhaahdo ayuu fasil yahay wadiica waxa weeye waxaa laysu dhiibanayo ee ammaanooyinka ayaa la yidhaha wadiica marka waa muudic iyo muudac iyo wadiica iyo siiqadii muudic muudac muudic waa bisiiqati ismi faacil waa kii wadaaca dhigayey muudacna waa kii la wadaaca dhigayey wadiica iyo siiqadii arkaanteedu waa intaa ilaahay baa yidhi in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilahay wuxuu idin farayaa inaa ammaanooyinka ehelkeeda u gudataan rasuulkuna wuxuu hi aayat lmunaafiqi halaaa ninka munaafiqa calaamadihiisu waa saddex idaa xadaa kadab hadduu sheekaynaya beenun kugu sii dayn waidaa wacada akhlaq haddii ballan qaadana wuu ka bixi waydatu min akhar haddii la aaminana wuu khiyaamay wain saama wasalla wazacama anhu muslim haba soomo oo ha oo muslim haba sheegtay munaafiq wey waana nifaaq alcamal ayaana nifaaq alcaqiidi maaha oo hadduu qofku intuu ka tegayo waxaas ayuunbuu nifaaq munaafiq yahay mooyaane hadduu iskaga tago waa ka hadhaysaa waalwadiicatu wadiicadu amaanatu waa ammaano wayustaxabu waxaa la suneeyey qabuuluhaa aqbalideeda liman qaama qofka ku qumaya bilamaanati fiiha ammaanadeedii in kaana hadduu yidhah ama halkaa hayruhu wailaa haddii kale wajaba qabuuluhaa magdhowgeeda ayaa ku waajibaya waxau sheekhu leeyahay shayga wadiicada la yidhahda waa ammaano horta ammaana weeyaan laysu dhiibanayo dhinac kalena waa yado ammaano wayustaxabu qabuuluhaa waxaana la suneeyey qofku inuu aqbalo qofkii ammaano loo dhibay inuu aqbalo ayaa wanaagsan yaa aqbalaya liman qaama bilamaanati fiha qofka ammaanadaa ammaan gelinaya ayaay u habboon tahay oo u wanaagsantay inuu aqbalaa hadduu se ka baqanayo inuu markuu galabta qaadku soo dhaco inuu isagaba dirto yuu u waa se goorba in kaana hama hayruhu waa haddii meeshaa cid kale joogto haddii meeshaa cid kale joogto wey wailaa haddii kaloon meeshaa cid kale joogin qofkina cid ammaanadii u hayse u baahan yahay adigina aad naftaadii ku kalsoontay wajaba qabuuluhaa inuu qofku ka aqbalaa waajib weeye waajib bay ku noqonaysaa hadduu laakiin ka baqanayo inuu shaygaa ilaalin waayo inuu aqbalaa xaaraan bay ka tahay waayo qofku hadduu dadka xoolahooda qaado isagoon doonahayn inuu bixiyo halisteeda weeyaan walaa yadmanu magdhabi maayo qofkiilaa bitacdi gaboodfal ayuunbuu ku magdhabayaa gaboodfal ayuunbuu qofku ku magdhabayaa shaygii uu ku gaboodfalay gaboodfalkeeda maxaa ka mid a waxaa ka mid a ah masalan qofku shaygaa meeshii lagu ilaalin jiray hadduu ku ilaalin waayo hadday lacag ahaydo qasnadiisa intuu ku ridi waayo halkaa miiska ama aqalka iska dhex dhigo tuu jabsado waxba qofka kaaga yeelan maayo haddaad se qasnada ku riday oo allaba jiirugu geeyuu ku cunay ma mid kusii jirayba walow taadiiba ha badbaadee waxba lagaaga yeelan maayo mar haddaad adigu shayga ilaaliso gabad gaboodfalaanad ku samaynin wa qowlulmuudaci haddaba ninkii la wadaaca dhigay qowlkiisa hadalkiisa maqbuulun waa la aqbalaya fii raddihaa celinteeda cala lmuudici kii wadaacadhigay uu ku celiyey kii wadaacadhigay uu ku celiyey masalan waa la ysqabsado waxaa la yidhi shaygii waan kugu soo celiyey igumaad soo celinin markhaatina ma jiro ila markhaatigu markaba uu kala saara dadke ayamaa hadalkiisa la aqbalayaa marka wuxuu idhi waa qowlulmuudaci ninkii la wadaaca dhigay ee ammaanada hayey hadalkiisu uu yidhi maqbuulun waa la aqbalaya fii raddihaa celinteeda cala almuudici ninkii wada ku celiyey waana biyamiinihi dhaarun baa la odhan soo iskuma haysataan waataan kugu soo celiyey ma igumaad soo celinin wax markhaati miyuu jiraa maya dhaarun baa la odhan inaad ku celisay saddex wala bilo markuu waddadaasaa laga maray waayo qofkani qof la aaminay buu ahaa hadduu yidhaahdo way dhimatayna waa la mid ayana hadduu yidhaahdo shay iyo aadii dhiibtay way dhimatay ama waa layga xaday ama waa laygala baxay wax gaboodfalna xaggayga kagama iman dhaarun baa la odhan wa calayhi waxaa qofkii wadaacada loo dhiibay lagu leeya an yaxfadhaa fii xirzi miliha shaygan shayga la midkaa meesha lagu ilaaliyo waa ku ilaaliyaa haddii uu laakiin sidaa khilaafo mama wuu magdhabayaa qofku markaa an yaxfadahaa waa ku ilaaliyo fii xirzi miliha wa idaa tuuliba bihaa marka ammaanadii laga doono falam yukhrijha aanu soo saarin maca alqudrati calayha isagoo karaya xataa talifad ilaa ay dhimatay damina wuu magdhabayaa wuu magdhabayaa waxau sheeku leeyahy qofkii ammaanada lahaabaa ku yimi wuxuhi war ammaanadaydiisii falam yukhrijha maca alqudrati calayha ar berritanoo kale buhi qasnada meelaha furfuri kari mayno baarbaari kari maynee berritanoo kale wax waa yar caajisay un mooyaane wax ka hayo oo maanic sharcina ma jiro ee uu iska yar caajisay un ninkiibaa berritay yimi oo xalay baaba la jabsaday ba alaabtii oo loola baxayba waa lagu leeyey qofka qofkii waa lagu leeyay bacdimaaba qofkii uu yidhi waxayga isii isagoo aan wax cudurdaari jirin uu ka hayey oo dabeedna ay wax ku yimaadeen waa lagu yeelanaya qofkii waidaa duuliba bihaa marka laga doono falam yukhrijha aanu soo saarin maca alqudrati calayha isagoo karaya xataa talifat ilaa ay dhimatay damiya wuu magdhabaya laakiin hadduu masalan salaad iyo dee cunto uu cunayay hadduu waxaa ku mashquulsanaa damaan lagu yeelan maayo gaboodfal ayaan u samaynin qofku gaboodfal markaa muu samaynin way inay badan yihin waxyaalaha cawaaridu la yidhaahdo wadiica ilaa toban weynoo mutawalaadkaa dhigtaa waxba markaa kusii dari halkan masalan qofka haddii uu ammaano hayo qofkii lahaana wuu ka maqnaaday muddo dheer warkiisaba ka go-ay uu garan waayey xataa warasadiisiina uu garan waayey wuxuu ku ilayaa un shayga masaalixda muslimiinta ayuunbuu ilayaa meelaha muslimiinta maraafiqda caamka muslimiinta ka wada dhexeeya masaajidu ka mid yihiin madaariju ka mid yihiin wadooyinku ka mid yihin ayuu ku bixinaya waxa la mida waxyaalihii masalan ayaguna la garan waaye cid leh masalan markaynu dalka soo gallay oo kale dee alaabooyin fara badan jiingado alaabo badan baa layihi cid la garan maayo qofkii ma iska qaadanayaa marka la ma qaadanayo qofkii wuxuu yeelayaa shaygii masaalixda muslimiinta ka wada dhaxaysa ay wada dheefsanayaan ayuunbaa lagu bixinaya laakiin qof gaari inuu gaar isaga qaato lama ogola mar hadduu wixii wax daayacoo lumay uu yahay ilan waxani milkii qof ayuu ku jiray mar hadduu milki qof ku jiray dee milkigaaga wuxuu ku soo geli karaa inaad ama ka iibsato ama inuu ku siiyo ama inaad ka dhaxasho oo haddaad dhexalkiisa leedahay laakiin waan iska qaadanaya waxaanan lahayn diintu ma ogola wax alla yaaliyo wixii kaa soo waa xaaraan qaar baa ijiinab haysta qaar baa gaawaari haysta qaar baa boqolaal wax haysta waa xaaraan bay kiilanayaan wallahu